رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii looga hadlahayay siirada nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaa noogu soo dembeeyey wufuuddii baanu weliba maraynay say markaa u soo qaabilayeen samadii sagaalaad nebiga wafdigii reer najraani baa noogu soo dambeeyey kuwaasoo mar allaala markii dharkii quruxda badnaa iyo dahabkii iyo kulli ay soo labisteen ay markaa rasuulka u yimaadeen nebigu waxba uma dalacin oo lama hadlin sala allahu calayhi wasalam intaa wixii ka dambeeyeyse gabagabadii way diideen inay islaamku galaan waxayse ogolaadeen inay bixiyaan jizye iyo canshuur laakiin markii najraan ku laabteen laba ay ka mid ah islaamay dib lafayajac badan oo mid ah ay soo islaameen wafdu ahli aaif reer daa'if wafdigii markaa ka socday sabaqa waxaa noo soo hormaray ana alnabiya nebiga sala allahu calayhi wasalam xaasara inuu koobay ee uu xabisay ahla daa'if daa'if ehelkeeda reer daa'if in lagu wareegay oo xisaar iyo cunaqabatayn lagu qabtay bacda ghaswati xunayn duulaankii xunayn kadib in reer daa'if la xisaareeyey oo ayagoo dhan lagu wareegsaday ayaan horay u soo marnay uma intaa kadibna tarakahum uu uga tegay nebiga fii amaakinihim meelahooda amaakintii iyo meelihii ay joogeen ayuu rasuulku uga tegay wa rajaca waana soo laabtay wax dhibaato ah oo saas u sii weyn ma aysan dhicin mar allaala markii muslimiintu ku adkaatay inay horay u sii socdaan ayuuna meel khatar ah ay galeen muslimiinta wixii u dhowaadana gamuunada ay roob uga dhigaayaan rasuulku meelahoodii u dhaafay wa rajaca waana soo noqday falammaa markii rajaca uu soo laabtay nebiga tabica waxaa soo dabagalay oo soo raacay aharahu raadkiisa curwat ibni mascuud athaqafiya ninka lagu magacaabo curwa ibni mascuud athaqafi ninkii ah ayaa nebiga soo raacay oo ka daba yimid oo raadkiisii soo galay ninkaasaa rasuulka ka daba yimid xataa adrakahu ilaa uu soo haleelay macnaha ninkaasaa soo raacay ilaa nebiga uu ka daba yimid qabla an yasila ila almadiinati intuusan madiine soo gaarin nebiga soo noqodkiisii ayuu soo daba kacay rasuulka agoon magaalada madiine soo gelinna wuu ka daba tegey fa aslama wuu islaamay curwa bin mascuud althaqafiy uma intaa kadib rajaca wuu laabtay wa dacaa qowmahu qoomkiisii buu ugu wacay ila alislaami islaamnimada islaamkii uu qaatay ee macaanaa ayuu qoomkiisii ugu yeeray wa kaana curwa wuxuu ahaa axabba ilayhim xaggooda mid looga jecel yahay min abakaarihim gabdhahooda yaryarka ah gabdhaha bakaarada ah ama bikaaradoo yaryarka ah way ka jeclaayeen nin aad loo adeeco oo la maqlo oo tolkiisu ay jecel yihiin ayuu markaa ahaa wuxuu u malaynahayey jacaylkii ay jeclaayeen ama ay jecel yihiin inaa markiisay qaadanayaan bacdamaa mabdacoodii uu ka laabtay oo islaamnimadii uu galay reer daa'ifna dad adadag bay ahaayeen kitaabka bilowgiisa waan ku soo marnay mar allaala markii rasuulka uu aaday habkay u galeen wiilashii madaxda ahaasay u qaabileen sidii qaabka darnaa ay u qaabileen iyo habkii ay ciyaalka iyo dumarka ugu soo direen niman noocaasay markaa ahaayeen markaa way ka jeclaayeen curwa gabdhahooda fadanna wuxuu u maleeyey waa curwe annahum ayagu yutiicuunahu inay adeecayaan inay bal maqlayaan warkiisay islaamnimada qaadanayaan ayuu u malaynayey faramowhu waxay ku tuureen binibli gamuun min kulli jaanibin dhinac kastay ka soo fallaareeyeen xataa qataluuhu ilaa ay dileen uma tamaruu kadib way tashadeen baynahum dhexdooda maxaa samaynaabay ku tashadeen uma intaa ka bacdi i'tamaruu way tashadeen baynahum dhexdooda wara'aw waxay arkeen waxay ra'yiyeeyeen annahum ayagu laa taaqata lahum inaysan awood u lahayn bixarbi man cid inay la dagaalamaan xowlahum gaararkooda ahaaday oo min alcarabi carabta ka mid ah ilaan rasuulku waa loo hogaansamay dadkii carabta oo dhan way wada rumeeyeen ayaga keliya markaa soo haray ayagaa markaa soo haray iyo in yar oo ka mid ah waxay istusiyeen way ra'yiyeeyeen haddaad moxamed diidaan amarkiisana maanta islaamnimada uu idinku wacay aad qaadan waysaan waa laydinla dagaalamayaa carabta gaararkiina jooga islaamkana iskama celin kartaan fabacafuu waxay soo direen markaa cabdayaaliin ninka lagu magacaabo bin camar waa saddexdii walaalo ahaa mid ka mid ee rasuulka intuu u tegay amarkiisii iyo iyo inay diinta qaataan diiday wa macahu cabdiyaalin waxaa la socday khamsatun khamsa aakharuuna shan kale oo min ashraafihim kuwooda sharafta badan ka mid ah ashraaf macnaha dadka madaxda ah ee sarsareeya ee magaca iyo maamuuska ku leh dhexdooda shan baa la socotay wadalika taana fii ramadaan bay ahayd sanadii sagaalaad ee hijrada falammaa qadimuu markay soo galeen almadiinata magaalada madiina markay soo galeen daraba wuu dhisay calayhim korkooda rasuuluullaahi rasuulkii alla sala allahu calayh wasalam qubbatan teendho ayuu ugu dhisay teendho ayuu uga dhisay fii naaxiyati almasjidi masaajidka naaxiyadiisa dhinac masaajidka ka mid ah ayuu teendho uga dhisay uu yidhi inta dega falamaa markii qadimuu ay soo galeen almadiinata magaaladii madiina daraba wuu yeelay ama wuxuu uga taaguu uga dhisay calayhim korkooda rasuulullaahi rasuulkii alla sala allahu calayh wasalam qubbatan teendho fii naaxiyati lmasjidi masaajidka dhinaciisa liyasmacuu say u maqlaan alqur'aana qur'aanka tabta iyo xeeladaha uu nebigu samayn jiray ka mid tahay ileen dadku waa dad carab ah markaa kadib waxaa la rabaa inay intay qur'aanka maqlaan oo ay dhagaystaan intaa kadib ay ku dadaburaan marka rasuulka masaajidka dhinac ka mid ah ama qayb ka mid ah yuu teendho uga taagay liyasmacuu say u dhagaystaanay u maqlaan alqur'aana qur'aanka oo wayaraw ay u arkaan ayna arkaan annaasa dadka idaa salluu markay tukanayaan qaabkii muslimiinta u tukanayaan kala dambaynta is-ixtiraamka rukuucda sujuudda waxaasoo inay arkaan baa la rabay wamakafuu way nagaadeen yakhtalifuuna ayagoo isu gabaal maraya ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam meeshay ku nagaadeen macnaha oo waxay ku nagaadeen meeshii loo dhisay marka waxay isu dabamari jireen rasuulka kan baa u tegaaya wuu soo noqonayaa wuu la soo doodayaa wahwa asaguna yadacuuhum wuxuu ugu wacayaa ila alislaami islaamnimada rasuulkana uu islaamka ugu wacayo wahum ayaguna laa yuslimuuna markaa diidan yihiin xataa talabuu ilaa ay ka codsadeen minhu xaggiisa an yasmaxa inuu u saamaxo una fasaxo lahum ayaga bizinaa zinada washurbi shurbi alkhamri khamra cabitaanka wa ribaa ribada cunitaankeeda wa anlaa laa yahdima laata sanabka laata inaan laga duminin wa yucfiyahum uuna ka cafiyo can isalaati salaada salaadna ma tukinaynay dhaheen salaadana inuu mataqaanaa ka saamaxo macnaha reer daa'if waxay rasuulka u shardiyeen waxay dhaheen haddii aad rabto inaan islaamka galno zinada noo fasax inaan iska zinaysanaan rabnaa qabrada cabitaankeedana noo fasax xataa talabuu ilaa reer daa'if ay ka codsadeenay ka dalbeen minhu rasuulka xaggiisa hadday islaamayaan an yasmaxa inuu u saamaxo una fasaxo lahum ayga bizina zinada zinadaiskama dhaafi karnay dhee noo fasax wa shurbi alkhamri khamrada cabitaankeeda wa akli alribaa iyo ribada cunitaankeeda iyo wa an laa yahdima inaan laga duminin allaata sanabkii laata ahaa wixii sanaba aan leenahay dili haddaad doonto laakiin laabti yaama laga dhaafin yaama laga taabanin wayacfiyahum inuu ka cafiyo can isalaati salaada waan islaamayna laakiin salaad ma tukan karnay dhaheen walaa yaksiru inaan lagu jebinin asnaamahum sanamyaalkooda biaydiihim gacmahooda inaan gacmahooda lagu duduminin oo aan la dhiin idinka jijiriya sanamyada fa abaa wuu ka diiday nebiga rasuulku kama ogolaanin arrintaa ileen shuruudaha ay dhigteen iyo waxyaabaha ay ku shardiyeen maaha wax soconaaya ma yuuqaya nebiga sala allah calayh wasalam fa wuu ka diiday wa akhiiran uga dambayntiina rabakhu waxay u khuduuceen lahu islaamnimadii macnaha rasuulku waa ka diiday intaa markii cosada inzinada iyo khamradii kulli loo fasaxo fa nebigu waa ka diiday waa islaamku islaam la zinaysta ma aha mid khamro lacaba ma aha ribo cunitaan ma ogola saas nebigu waa ka diiday wa akhiiran ugu dambayntii rabakuu way khuduuceenoo way isu dulleeyeen lahu islaamnimadii islaamnimadii bay oggolaadeen wa aslamuu wayna islaameen washtaraduu waxay ku shardiyeen an yatawallaa huwa bihadmi laata inuu asaga tawaliyo maamulka iyo dumitaanka laabta sanad la dumiyo inuu asaga maamulo wa ana haqiifan reen haqiif waa reen taa'ifee laa yahdimuunaha dumin maayaan biaydihim gacmahooda abadan weligood weligood inaysan ku dumineen waa ilaahay caabudaan buu u ahaa faqabila wuu ka aqbalay daalika arrintaa rasuulka wa kaana cuثmaan ibni abilcaas wuxuu ahaa althaqafiy ee reer faqiif ahaa asqarahum midka ugu yar sinan xagga da'da xagga da'da raggii nebiga wafdi ahaan ugu yimid cufmaan ibni abilcaas baa ugu yaraa fa kaanuu waxay ahaayeen wafdigii yukhallifuunahu kuwa ku soo dhaafay fii rixaalihim raradooda alaabtii iyo raradii ay wateen iyo mataacdooda yay ku soo dhaafeen fa kaana wiilkaa yar wuxuu ahaa waa cufmaane idaa rajacuu markay soo laabtaan oy nebiga ka soo noqdaan yadhabu mid aada asaga ila alnebi nebiga sala allah calayh wasalam si dhuumasho ah buu nebigu ugu tegi jiray ilaa isagu wuu islaamay laakiin raggan waxay nebiga ugu tegayeen waa dood zinana fasax iyo khamre aan cabna iyo zina ribo aan cunno asagu saa ma ahayn markay ka soo noqdaan tartiib buu nebigu aadahayey yastaqri'uhu asagoo ka akhrin dalbahaya alqur'aana qur'aanka rasuulkii allow qur'aanka ibaro io aqri saasuu dhahaayey waidaa ra'awhu markay arkaan waidaa ra'aahu markuu arka dheh maa iman nebigu hurdaaya marmar buu imaanaya rasuulkii hurday ma kicinaayo istaqra'a wuxuu ka akhrin codsan jiray abaabakarin ralli wuu hurdaaya hadduu yimaado abuubakarow abii akhri buu dhihi jiray xataa xafida ilaa uu xafiday xataa intii xataa intii xataa intii xataa ida xataa xafida ilaa uu xafiday ama uu dusha ka qabtay ee uu bartay waaye xataa intii xafida uu xafiday shay-an kaiiran wax badan oo meel qur'aani qur'aanka ka mid ah wahuwa asagoo yaktumu qarinaya daalika arrintaa ka qarinaya can asxaabi asxaabtiisa qur'aan badan oo badan buu bartay intuu meesha joogay qoomkiisiina lama oga falammaa markii aslamuu ay islaameen falammaa markii aslamuu ay islaameen amarahu ammarahu dheh wuxuu amray calayhim korkooda rasuulula rasuulka ale inuu madax u noqdo ammarahu madax buu uga dhigay calayhim korkooda rasuuluullaahi rasuulkii alla sala allahu calayh wasalam canugan yar ee cuhmaan bin abilcaas ah ayaa madaxiilin ah buu yidhi maxaa madax looga dhigay lixirsihi cala alislaami ku dadaalidda islaamkuu ku dadaalay iyo wa qiraa'ati alqur'aani qur'aanka akhrintiisa iyo watacallumi iyo wa tacallumi ddiin diinka barashadiisa diinkii buu bartay diinkii islaamka ayuu markaa bartay islaamnimadii buu qaatay qur'aankii buu akhriyey ninkaasaa qoomka markaa hogaamin karaa ninkaasaa markaa lagu daray warajaca alwafdu wafdigii waxay u laabteen ilaa qowmihi qoomkiisii qoomkiisiibay warajaca wuu laabtay alwafdu ilaa qowmihi qoomkoodiibay u laabteen waayo reer faqiifsaan soo tilmaanay reer daa'if waa dad ad adag saa darteed haddii haddana ay intay u tagaan ay dhahaan waan islaamnay sidii waxay yeelayaan curwa bni mascuud oo kale markaasay dilayaan xerad bay sameeyeen marka way qariyeenba markay laabteen fakatama way ka qariyeen canhum xaggooda iimaanahu wafdigii inuu rumeeyey wa khawafahum wuxuu ku cabsigeliyey wa khawafahum alxarba walqitaala macnaha fakatama canhum iimaanahu iimaankiisiibuu xaggooda ka qariyey wa khawafahum waxay ku cabsi geliyeen alxarba waalqitaala dagaal iyo xarbi warqaado waxay dhaheen ji'naa utanay rajula nin fadda adag oo mid aanba naxariis iyo bixijixdada lahayn dhaideedaan ayaan u tagnay qad dahara guulaystay bisayfi sayf buu ku guulaystay ninkan aad u tagnay wafdiga aan u noqonay waa nin ad adag oo kakan qad dahara ummaddana uga guulaystay bisayfi baryo ma ahee seef wadaana lahu waxaa u hoggaansamay annaasu dadkii oo dhan fa carada annagana wuu noo soo bandhigay calaynaa korkeenna umuuran umuur shadiidatan oo adag wax aan la xamili karin ayuu noo soo bandhigay khamrada karaga zinada karaga wadaka waxay sheegeen maada qadama wixii soo hormaray min tarki zina zinada tegitaankeeda walkhamri khamrada wariba ribada ilaa wixii markaa ka soo haray wa alla yuqaatilu wuxuu kaloo diiday inuusan daalan waanlaa yuqaatiluhum iyo inuusan la daalamin maaha xataa haddii aan u soo bandhignay oo aan dhahnay ha la dagaalamin dadka waa naga diiday oo anlaa yuqaatiluhum haddiisaa la yidhaahdo wailaa mawaaqica waa dhacdaa kutubaha qaarkood wa ilaa haddii kale yuqaatiluhum inuu la dagaalamaayo faakadathum waxaa qabatay raggii annakhwatu xamaasad baa qabatay ma moxamed baa saana dhihi karaa ma moxamed baa saana weeli karaa waxaa qabatay xamaasad iyo qiiro wastacidduu waxay u diyaargaroobeen lilqitaali dagaal yowmayni laba maalmood aw alaaati ayaamin ama saddex maalmood saddex maalmood iyo laba maalmood oo kaamil ah diyaargaroobay ku jireen uma intaa kadib alqa allah ilaahayaa wuxuu ku tuuray fii quluubin qalbiyaalkooda alrucba argagax ilaahayaa hal mar argagax qalbigooda ku tuuray faqaaluu waxay ugu dhaheen lilwafdi wafdigii waayo hadday saa tahay nin kale lama dagaalami karee irjicuu laabta fa acduu siiya maa sa'ala wuxuu weydiistay soo idinma dhinma zinaysan kartaan khamre ma cabi kartiin ribaha cunina u oggolaada fa qaala alwafdu wafdigii waxay dhaheen qad qaadaynaahu waan la soo heshiinay wa aslamnaa waana soo islaamnay markaasay u sheegeen fa aslama faqiifun faqiif marka way islaamtay wa bacafa wuu diray rasuulu ullaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam khaalid ibnu weliid buu diray waalmugiir ibnu shucbana wuu diray athaqafiy ahaa oo fii rijaalin rag ku dhex sugan ila daa'if buu u diray liyahdimuu say u soo dumiyeen allaata sanadkii laata ahaa sanadka laata in la soo dumiyo fakasaruuhaa way jijibiyeen wahadamuu way dumiyeen bunyaanaha dhismihiisa kaasna waa wafdigii reer daa'if wafdu bani caamir bin sacsaca ayaan gelaynaa wafdigii reer bani caamir bin sacsaca kaana fii hada alwafdu wafdigan waxaa ku jiray caduwullaahi cadowgii ilaahay nin cadow alla ahaa waa caamir ibnu tufayl ninka lagu magacaabo ma xasuusateen caamir ibnu tufayl caamir ibnu tufayl qofkii xasuustaa alladii kii waaye hadara qiyaamay biasxaabi bi'ri macuuna bi'ri macuuna markaan soo maraynay toddobaatankii nin ee asxaabta nebiga ahaa ee mutaqaanaa loo diray nimankii quraa'da ahaa ninkii qiyaamay waay oo gaadmada ku dilay ninkaasaa la socday wafdigii reer bani caamir bin sacsaca iyo wa arbad bin qays nin lagu magacaabo arbad bin qays wa jabbaar bin uslum ninka la yidhaahdo wa kaanuu waxay ahaayeen saddexdoodaba ru'asaa' alqawmi qoomka dadka madaxda u ah wa shayaaiinihim shayaadiintoodana way ahaayeen madax aad u xun bay ahaayeen waqad ta'aamara wuxuu maleegay uu ku tashaday deh caamirun iyo waardad bin qays calaa iqtiyaali lnabiy nebiga inay gaadmo ku dilaan sala allahu calayh wasalam rasuulka inay gaadmo ku dilaan ay markaa ku tashadeen falamaa markii qadimuu ay soo galeen almadiinata magaalada madiina dacaahum wuxuu ugu yeeray rasuulu ullaahi sala allahu calayhi wasalam ila alislaami islaamnimada islaamka qaata buu yidhi fa qaala caamir wuxuu yidhi wahwa almutakalim waa ninkii hadlay waa afhayeenkii can ilwafdi ilan wafdi kasta qof afhayeen ah oo u hadluu leeyahay marka caamir ayaa hadlay wafdigana u ahaa afhayeen wuxuu yidhi ukhbiruka waxaan ukhayiruka dheh waxaan ku khiyaar gelinayaa akhlaaq xumadiisa fiiriya rasuulku uu leeyahy waxaan ku khiyaar gelinayaa bayna khisaalin qaybo alaain ee saddex ah saddex midood mid dooro yakuunu laka waxaa kuu ahaanaya ahlu sahli dadka ahlu sahliga ah ahlu sahli waa dadka baadiyaha adiga dadka baadiyaha deggan madaxu ahow waliya aniguna ahlulmadari nimanka reer magaalka ah macnaha wuxuu ka dhigay meeshiiba madax madax ma aha nebigu waxuu wata madaxtinimo rasuulku nubuhu wataa nebinimo dadka in mugdiga laga bixiyo iftiinka loo bixiyo shirkiga in laga bixiyo towxiidka loo bixiyo naarta in laga badbaadiyo janno ay helaan marka ninkii caamir wuxuu yidhi saddex muddood baan ku khiyaargelinayaa ta koowaad reer baadiye adi madax u noqo reer magaalna anaa u noqonaayo kow ow amase akuuna waxaan ahaanayaa khaliifataka ha ii ahaata khaliifadaada beddelkaaga min bacdika adi gadaashaada waa ku rumaynaynaa dadka reermagaalka ah annagaa madaxu noqonayna adna reer baadyaalka u noqo kow haddaad taa diidid haddaad dhimato aniga aan yeesha dhaxalkaaga macnaha wuxuu la jeedaa maamulkii madaxtinimada waa labo ow amase aqzuwaka waxaan kugu soo duulayaa bikhadfaan reer khadfaan nimankii reer khadfaan oo dhan baan soo kicinayaa bialfin bialfi ashqarin wa alfa shaqraa macnaha kun ashqar waa kun ashqar ah ashqarka waxaa loola jeedaa waa midabka guduudka iyo eh, jaalaha isku jirjira waa midabka booranoo giirgiirka ah iyo kun shaqaraa waa kun cadcad ah wuxuu ka wadaa laba kun kun ciidan ahoo rag ah iyo kun dumar ah ayaan duulaan kuga soo qaadaynaa farafada rasuulu ullaahi rasuulku waa diiday sal alla calah wasalam kullu dalika intaasoo dhan wa qaala wuxuuna yidhi allaahuma ilaahayow akfinii iga celi caamiran caamir ilah caamir iga kaafi buu dhahay wahdi qowmahu qoomkiisana allo soo hanuuni wadaara wuu wareegay arbad ninkii ahaa xiinamaa kaana caamirun markuu caamir ahaa yatakalam mid hadlaayey khalfa nebi nebiga gadaashiisa muxuu rabaa inuu gaadma ku dilo can rasuulkuu la hadlayaa uu leeyahay saa samee oo arrintaana kuu bandhigaynaa ninkii arbad ahaana nebiga gadaashiisuu soo maray wuxuu rabaa intuu gadaal intuu uga yimaado nebiga uu dilo khalfa alnebiy wakhtarada wuxuu soo siibay sayfahu sayftiisa shibran wax taa ka eg macnaha sayftuu saa u soo siibay intaa ka la eg baa soo baxday uma xabasa xabas allah ilaahayaa ku celiyey yaddahu gacantiisa ilaahay baa celiyey falam yaqdir calaa sillihi inuu soo siiye wuu awoodi waayey seeftii markii in eh, in la eg halkaakay soo baxday ilahayaaba ku xabisay meesheeda wuxuu awoodi waayey inuu soo dhammaystiro ee seefta uu soo bixiyo ilahayaa marka ka badbaadiyey subxaanah wa tacala nebiga falammaa rajacuu markay laabteen wa kaanuu ay ahaayeen bibacdi ariiq waddada qayb ka mid ah nasala wuxuu ku degay caamir cinda imra'atin naag agteeda oo min qowmihi tolkiisa ka mid ah oo min bani saluulin reer bani saluul ah reer bani saluul niman la yidhaahdo oo gabar tolkiisa ka mid iyo qoomkiisa gurigeedii buu degay wanaama waa seexdoo waa horday fii beytiha gurigeeda fa bacaa allaahu ilaahiyaa ku soo diray attaacuuna cudurka daacuunka ah inkastood islaam la dagaalanto oo nuurka alla aad damacdo inaad demiso allah kugu maqan subxaana watacaala ilaahayaa ku qabanaya adigana ilaahayaa daacuun ku soo diray gurigii martida uu ku ahaa wa akhadat waxaa qabatay waxaa qabatay huddatun huddo wad waxay idhahdaa qanjir baa ka soo baxay nabar fii xalqihi meesha xalqiga hunguriga yaa nabar uga soo baxay fa qaala wuxuu yidhi aqudatun ma waxaa igu soo baxay buu yidhi qanjir oo ka guddati albaciir sida baciirka ah dhaawaciisa oo kale ah macnaha qud waa wax bararo cudur bararbarar oo kale ah aad mooda mtaqaanaa buruburo oo kale ayaa ku soo baxday a khudratun mabura igu soo baxday buu yidhi ka gudrati albaciir sida baciirka oo kale wa mowtin ma dhimashaa oo fii beyti saluuliya gabadhii reer saluuliya gurigeeda miyaan ku dhimanaya i'tuunii ii keena bifarsi faraskeyga ii keena buu dhahay aan ka carara meeshee madaxmood ma laga fakan karo fa rakiba wuu koray faraskiisii fa maata wuu ku dhintay calaa farasihi faraskiisa korkiisuu markaa ku dhintay saasuu ahaa yaa soo haray kii arbad ahaa wa amaa arbad sow ma aha fa arsala allaahu ilaa wuxuu ku soo diray calayhi korkiisa calayhi asaga iyo wa calaa jamalihi geelkiisiiba saaciqatan biriq biriqdan marka roobka uu da'aya qaylisa oo iftiinkii hal mar biriq dhahdaa kaasoo alla ku soo diray saaciqatan biriq fa axraqathumaa labadoodii way gubtay asaga iyo geelii uu saarnaaba way gubtay wa fii dalika anzala allahu tacaala saa darteed buu ilaah wuxuu soo dejiyey aayad wayursilu asawaaciqa alla wuxuu soo diraa ama uu soo diray assawaaciqa biriq fa yusiibu biha wuxuu ku asiibaa alle man yashaau qofkii uu doono wahum ayagoo yujaadiluuna doodaya fillaahi ilaahay diintiisa ku doodaya ayagoo rasuulka la doodaya oo ilaahay waxdaaniyadiisii awooddiisa dood ku haaya yay birig ku dhacday wahwa ilaahayna shadiidu waa miduu daran yahay almixaalu qabashadiisa wahuwa ilaahay shadiidu almixaali ama awooddiisu miday adag tahay waaye waqad rawaa waxaa wariyey qisatuhumaa labadaaba qisadooda mu'awalata benjamiin nin lagu magacaabo alsaxaabiyu ee saxaabi ah magac kalena waa lagu sheegaa axada rijaalu qabiilatahuma waa mid ka mid ah qabiiladooda raggoodii oo bani caamir ah wa kaana wuxuu ahaa mu'awal ninka lagu magacaabninka lagu magacaabo muallad ninka lagu magacaabo huwa aydan sidoo kale qad ataa mid u yimid annabiy sal allah calayh wasalam fa aslama wuu islaamay wahuwa asagoo ibnu cishriina sana wahuwa asagoo ibnu cishriina sana labaatan jir ah asagoo labaatan jir ah ayuu nebiga u yimid wabaayacahu wuu la mubaayacooday wamasaxa wuxuu taqay yamiinayo gacantiisa waa mubaayacooday wa saaqa wuxuu soo kaxeeyey ibilahu geeliisii ilaa rasuuli illaahi geelii uu lahaa wiilkaasna rasuulka alluu u soo kaxeeyey fa sadaqahaa wuxuu kan uga bixiyey ee ama se zaka ahaan ama sadaqa ahaan binta labuunin binta labuun waa caanooley gabadheeda waa mataqaanaa hal irmaan oo caano leh cunug ay dhashay ay muujinayso arginka waa mee saddex jiroo geel ah uma inta bacdi saxiba wuxuu la saaxiibay bacdow rasuulka kadib abaa hurayra wa casha wax ku noolaa wiilka filislaami islaamka bihiisa miata sana boqol sano boqol sano ayuu markaa noolaa wa yusamaa wuxuu ahaa mid lagu magacaabo daalisaanayn kii laba carab saxiibka ahaa daalisaanayn badhihi jiray laba caraboole liajli fasaaxatihi alla masaaxa fiican oo hadalkiisu macaan yahay oy ummaddu deequu ay ka dhargaan ayuu markaa ahaa wiilka saa darteed dadku waxay ku naanaysi jireen daa lisaanayni laba caraboole kii labada carab oo saaxiibka ahaa wafdu bani xaniifa aanu geli doonnaa balse caaw meesha ha inoo joogto wabillahi towfiiq wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam